alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah qaala almusanifu raximah llah wa aqsaamu turuqi riwaaya wa hiya hamaaniya wa hiya samaacu min lafdi sheykhi walqira'atu calayhi walijaazatu bianwaaciha walmunaawalatu haadihi lkalima waa maxay almunaawala ha u almunaawara munaawaradu waa wax kale wlmukaatabatu waliclaamu walwasiyatu walwijaada wصifaة الriwaayaةi وأdaaئiha وydkل fihi الriwaayaة bاlmacnى واkhtisaaru الxadiiث وآdاab الmuxadiثi وطاalب الxadiiث وmacrifaة غariibihi وlugatihi وtafsiru macaaniih واstinbaaط أxkaamihi وcazwhu ilى الصaxaabaةi والtaabiciina وأtbaacihim wifaaqa وkhilaafa waxaa inoogu dambeeyey darsigeenna shalay sheekhu inuu inoo sheegay xadiiska nebiga sal allahu alayh wasalam duruuq lagu wariyaa inay jirto duruqdaana ay ugu sareyso siddeedna ay tahay duruqdaasi waxa uu sheekhu ugu horreysiiyey asamaacu min lafdi sheekh inaad wax ka inaad sheekha si toosa aada wax uga maqasho inaad sheekha si toosa aada wax uga maqasho waxaanu nidhi waa nooca ugu qawisan waxaanu nidhi waxaana lagu isticmaalaa marka la sheegaayo waxaa la isticmaalaa maxay samictu iyo xadaanaa iyo xadaanii alfaadaas ayaa la isticmaala alfaada lafteeda culamada qaarkood waay way kala mudanta saasay bacdu ahli cilmi ay yidhahdeen alqiraatu calayhi baa talabaad ah oo sheekhii in wax lagu dul akriyo adiguna aad maqlayso hadhowto markaad sheegayso waxaad odhanaysaa xadaanaa fulaanu qiraatan ya xadaanaa fulaanu qiraatan ama waxaad odhanaysaa haddaad adigu qaarigii ahayd qara'tu calaa fulaanin caalim hebel waxaan ku dul akhriyey shuuf muxadisiintu aad bay u warac badnaayeen dadku marka sheekha wax lagu dul akhrinayo laba qaybood weeye waa qaari wax akhrinaya iyo iyo qolo dhegaysanaysa culimada waxay han qaarigu wuxuu odhanayaa qara'tu calaa fulaanin ama xadaanii fulaanu qiraa'atan calayhi samictu akhbaranaa fulanu qiraa'atan calayhi xadaanaa fulanu qiraa'atan calayhi waa qaarigi baa ninkii isagu majliska fadhiye dhegaysanaya ee ardayga wax akrinaya sheekha labadaba dhegaysanayana wuxuu odhanayaa quri'a calaa fulaanin wa ana asmac hebel waxaa lagu akriyey anoo maqlaya ayaa warkaa lagu akriyey ya waxaa kaloo odhan karaa xadaanaa fulaanu qiraa'atan calayhi muxadisiinta qaarkood waracu wuxuu ka gaadho inuu idhaahdo fulaan baa noo waramay oo aan wax ku dul akhrinay qiraa'atan calayhi walam akuni qaari ka wax akhrinaya anigu ma ahayn ee ka dhegaysanayaan muxuu meesha ka saarayaa in lays idhaahdo huwa kaana hmm. abi xaatim warkan aad kitaabkan aljarxu tacdiil oo dhan ku qortay bal ka waran warkan dhammaantii miyaad maqashay oo culimada aad ka soo naqlinaysaad afkooda ka qaaday mise wax ka mid ah oo waxaa jira abu zurca iyo abu xaatim cid kale kaaga naqlisay lastu min almudalisiin bu ku iri waxaan halkaa ku sheegay waa waxaan culimada aan leeyahay waan ka maqlay aandhegaaga kaga maqlay sheekh ah. waay ta saddexaad waxa weeyaan ama ariiqa saddexaad waa alijaaza ijaazada ijaazadu waxa weeyaan anwaac bay leedahay sheekhu saasuu yihi walijaazatu bianwaaciha waxay leedahay ijaaza mujarada iyo ijaaza ay raacdo idni uu raaco waxay leedahay iyadii lafteedu ijaasadaasi anwaac in shayga lagu ijaaseynaya kitaab keliya mucayana uu yahay qof mucayanana loo ijaaseeyo iyo inuu kutub badan yahay oo kutub badan qofkii mucayinkaa loo ijaaseeyo kada ijaasadu markaa culimadu waxay dhaaheen waxa weeyaan ama looga jeedaa waa alidnu fi riwaayati lafdan aw kitaaba waa inuu waxa weeyaan waa inuu qofkii loo ijaaseeyo ama qoraal ama hadal loogu ijaaseeyo inuu wixii caalimkaasi uu cilmi xadiisa uu maqlay ama muayan wax mucayan ahaado ama wax mudlaqa ahaadee loo la yidhaha weri oo iga weri ardaygiisi ku idhahdo shardina maa inuu dhammaan ku dul akriya culimadu ijaasada fi ljumla waa dariiq wax lagu wariyo munaawaladu waxa weeyaan maala suwarka ijaasada waxaa kamid a ah inuu sheeku yihahdo ajastu laka kitaab alfulaani hebelo waxaan kuu baneeyey kuu ijaaseeye kitaabu fulan oo culimada macayan intaas aan ka qaatay inaad iga wariso ama uu ku dhaho mashtamalat calayhi fii risati haadi kitaab intuu dhiibo ku dhaha kitaabkaygaa waxa ku yaala inaad iga wariso waan kuu ijaaseeye waay munaawalada almunaawalatu bilmarwiy waxa weeyaan inuu sheekhu kitaab kutubtiisii kamid a ah, asal cilmi asal kamida kutubti kitaab kutubtiisii asalkayd ka mid ah a ah, ama qoraal uu qoray inuu u dhiibo ardaygii inuu ardaygii uu u dhiibo oo ku dhaha waa riwaayadeydii aan hebel ka wariyey ee iga weri munaawala la yidhaah waay walmukaatabatuna waa inuu u qoro wliclaamuna waa inuu sheegu kua xadiis kitaabkan soo ma aragtid waxaan ka wariyey sheekh fulaan hebel ninka la idhaahdo ayaan ka wariyey slafku waxay odhan jireen raximahum ullah maalan ijaasada marka ay wax kahe waxay odhan jireen ajaasanii xadaanii fulanu ijaasatan ama akhbaranaa fulanu ijaasatan way qeydayaan hadalkay qeydayaan oo ay sheegayaan qaabka loogu loogu ogolaaday munaawaladuna markaa waa saas munaawalada waxaa jirta munaawalo ijaasa la socoto iyo munaawala mujarada can ilijaasa insha allah waynu tegi doonaa tafaasiisheeda almukaatabatu waxa weeyaan inuu sheekhii inuu u qoro cilmigii uu maqlay wax ka mid a ah, inuu ardaygiisii u qoro oo dabadeedna u diro ama isagoo xaadirahoo joogo uu u dhiibo ha uu u dhiibo waxay odhan jireen culimadu markay sheegayaan xadaanii fulaanu esh mukaatabatan xadaanii fulanu mukaatabatan eeg maxaa farqiga u dhexeeya yahay xadaanii fulanu mukaatabatan ama akhbaranaa fulanu ijaazatan ama xadaanaa fulanu qiraa'atan caleyh iyo inuu ha xadaanaa fulanu ama akhbaranaa fulan farqiga udhexey muu farqiga udhexeeya wuxuu yahay akhbaranaa fulanu qiraa'atan caleyhi qeyd baa ku jira soo ma qaabkii uu ugu dul akriyey ayuu sheegaya xadaanii fulanu mukaatabatan iyo xadaanii fulanu isku mid maha xadaanii fulan waxaa laga yaaba haddaad saa u ilaaqdo in loo fahmo anaa ka maqlay soo ma laakiin xadaanii fulanu mukaatabatan markuu lafdigaa raaciyey mukaatabatan in cilmigaasi kitaabo ugu yimi ayuu ku tusinay selefkuna fi hada baab daqiiqiin bay ahayd saxiix imaam muslim haddaad saa u kala furto cilmi aada u badan oo warka ku saabsan ayaad ku arkaysa waay wlmukaatabatu bilmarwiyi iyaduna waa caynkaas aliclaamu bilmarwi waxa weeyaan aliclaamu bilmarwi waxa weeyaan inuu sheekhu uu ku yidhaahdo dalabadiisa nin ka ah hebe kitaabka hebel la yidhaahdo sheekh hebel baan ka qaatay sheekh hebele hebel buu ka qaatay sheekh hebele hebel buu ka qaatay sheekh hebelle hebel buu ka qaatay kitaabka waad iga warin karta mil inuu ku idhahdo oo uu sheego ogeysiiyo ciddii uu cilmiga ka reebay uguna daro inuu ka wariyo waxaa la dhahdaa laamu maqruunun biijaaza iclaamun maqruunun biijaaza waxaa jira iclaam mujarad ah iclaamku mujaradka waa maxay kitaab fulaan sheekh fulaan baan ku dul akhriyey subxaana allah ya ikhwaan culamada sunnada ragga qaarkood kutubta qaarkood intaas oo jeer ayay culimo ku kala duwan ku dul aqriyeen intaas oo jeer ayay culimo kala duwan ku dul aqriyeen shuuf ragga sabirkooda ragga qaarkood baa saxiixu imaam bukhaari laba maalmood saddex maalmood ku akriyey ayuu ku dul akrinayaa caalim uu isleeyahay dib u arki maysid ama maalintaa fursaddu ay ay siisay ayuu ku dul akrinaya nin raggaas ka mid wuxuu yidhi bukhaari baan hebel inaan ku dul dhameeyo doonay hadda hadalkaa u fiirso markaasaan salaad subax kadib baan bilaabay buui jilibkaan u laabay ilaa iyo ilaa iyo duhur duhur markii laga baxay ayaanu aniya sheekh haddana halkaygii ka bilownay casar baa lagu aadimi halkii waan ka bilownay maqrib baa lagu aadimi waanu wadnay cishaa lagu aadimay in yar baanu joojinay markii cagtu degtay ayuu sheekh igu yii hebel qum qum ya wuxuu yihi waan u qabtay habeenkii oo dhan baan bukhaari gawda ku hayay buuri waagaa iigu beriyey subax baan la tukaday subax markii la tukaday baan ayaan salaadii subax kadib barti ka bilaabay wuxuu yihi maqribkii cishaayigii dambe muu soo gaarin ilaa bukhaari dhameeyey mooyaane ya aniga idinku idhi waxaad akhrinayso qiimuhu kula leeyahay unbaad wakhtigaad gelinaysaana uu lekaanaya waay aliclaam markaasna waa sidaas alwasiyatu bihi waa maxay alwasiyatu bihi waxa weeyaan inuu sheekhu ardaygii u dardaarmo markuu dhimanayo ama uu safrayo inuu shaksi mucayana u dardaarmo kutubtiisii ama uu kagaba tagaba ha ya oo idhaa hebelow niyow safar baan gelayaa xaj baan qabanayaa inaan soo noqon doono iyo inaan soo noqono ina allah yaqaana xajkana dee maanta sidaynu ku xajinay maalintaa wakhtigii hore se lagu xajinaya waa kala duwanaayeen kutubtaydii iyo usuushii cilmigeen haye waa kuwaasi hadduu ugu dara iga weri iyadu waa warweyn laakiin hadduu u sheego inay kutubtii cilmigii iyo usuushiisii taa tahay hadhowta ma odhan karaa ninkii kutubta loo dhiibay waar hebel kutubtiis hebel baa ii warramay oo kutubtiisii baan hayaayo saasaan kaga warin karaa culamadu waxay dhahan wuu kaga warin karaa Hmm. culamada badankooduna taa way diideen haddii aanay ijaasa raacin waay wlwasiyatu bihi waa sidaas waa maxay wijaadadu waxa weeye an yajida maa yajiduhu alraawi bikhai shaksi caasarahu aw lam yucaasirhu caalim culimadii islaamka ka mid ah ayaad waxaad heshay kitaab kutubtii uu qoray kamida ah. kitaab kutubtii uu qoray kamida ah, ayaad heshay kitaabka ma werin kartaa ma odhan kartaa sheekhaasaan kitaabka ka warinaya waayo kitaabkii isagoo khadkiisiiya ayaan ku haya culimadu waxay idhaahdeen khadka sheekha haddii la garanayo khadka sheekha haddii la garanayo oo muakad ay tahay khadkaasi inuu khadkii fulan yahay qariino diideysa inuu khadkiisii yahayna aanay jirin waa laga warinayaa wixii kitaabka ku yaala waana loo nisbeynaya waana loo nisbeynaya tacbiirka daqiiqa ee markaa ay isticmaalaan muxadisiintu markay warkaa sheegayan waxay dhahaan wajadtu aw qara'tu bikhai fulani ya bikhai fulani aw fi kitaabi fulani bikhaihi xadaanaa fulanu wuxuu leeya wajadtu aw qara'tu bikhai fulaani laakiin khadka waxaa laga yaba inaad khadka see loo garan karaya khadka see loo garan karaya inaad istiraaba laga yaabo laakiin hal mid baan kuu sheegaya muxadisiintu waxay gaareen in siday u cinaayada ay culimada iyo kutubtoodii siiyeen waxay gaadheen in ragga qaarkood inta loo yimaado la dhaa waraadhe sheekhaagii fulaan khadkiisii kanima yah u dhaa waryaha sheeka berley kan khadka sheekha maaha kasii dah waayo nimanka alabatulcilmiga muxadisiin tahay muuqa sheekha uun may eeganaynin e xataa sheekha khadkiisa waa la yaqaana caalam islaami maanta waxaa jooga culimo waaweyn oo wixii la garan waayey inta loo keena sheekh bal khadkan ka war intuu saa eega kodhe waa khadka xaafid ibnu xajar me waa kii sakhaawi mizix khadkan ma laha dadaadotu tilaabar niyo wadaadku iska inuu leeyahay in kale isagaa ogba ya waxaad noqonaysaa un ninkii sarifla u tegay ninkii sarifla ku ad boqolka dolaraad isdata waa fojari baa lagaa yidhi deedna ku war fojari maaha la murmay ee markii makiinadii laysula tegey ya makiinadihii sheegeen inuu fojari dabeedna hoostaas tiraa talo jin baa la shaqeeyay talo jin lama shaqeynaya khibru isticmaalaya ha adigu intaad wax kala ku foognayd isagu intan ka shaqaynay marka muxadisiintu aad ba u yaqaana subxaan allah wa ruba naafica imaam dahabi raximah llah imaam dahabi raximah llah ilaahay wuxuu siiyey khad qurux badan qurux badan qurux badan ardayduna way kala khad fiican yihiin mashaaikhduna way kala khad fiican yihin sheekh iyaga abu usaama sheekh cabdirasaaq albaan haddaad aragta isagoo wax qoraya khadkiisa wuxuu ka qurux badan yahay madbacaduhu kay qoraan khadkiisa gacantaa ka qurux badan xafidahu llah waxaan hayaa masaail cilmiya u sheekhu bikhadi ku qoray lix iyo sagaashankii markaan cergaawe joognay hiya cindii bikhaihi hiya cindii bikhaihi de hadhaw hadduu sheekh albani sheekh albani ugula murmanayna khadkiisa de anu xujaan haystaa mogta ah, cindi xuja waay <clears throat> waa nugto imaamu dahabi raximah llah nin culimadii xadiiska ka mida arkay isagoo wax qoraya markaasuu wuxuu la dhacay khadkuu qorayo quruxdiisa markaasuu kelmad ku yidhi barzaali baa la odhan jiray wuxuu ku yidhi khatuka yashbahu khat almuxadiiin hadda kelmadda fiirso khatuka yushbihu khat almuxadiiin maalintii buu xadiisu dhila dhaansaday dahabi adiga arkay wuxuu ka tegay cilmi iyo khayr iyo islaamka wuxuu uga tegey ee kutuba waa kelima sanacat rajula khauka yashbahu kha almuxadiiin meel fa ka tegin ardaydaada waxooda dhigataan saaw eego ninna khadkiisu waa nin qurux badan ninna khadkiisu waa qulufan qallaafan waraaba dhegjaxan haakada naas ah, haakada naas marka muxadisiintu kaanuu yacrifuun khuu culama khuuu culama marka culimadu waxay dhaheen haddii la helo haddii ad caalimka khadkiisii cid garanaysa ay hesho oo wax bayina oo caddaynaya inaanu khadkiisii ahayna aan la helin ama sidaa khilaafsanna aan la helin cidda khadka heshayna cid lagu kalsoon yahay oo wax laga warin karaa ay tahay waa lagu warin karaa bi hadihi ariiqa wijaada la dhahda walihaada waxaad ku arkaysaa musnad imaam axmed isagoo cabdillahi bn axmed bn xambal isagoo leh wajadtu bikhai abi fii kitaabihi waxaan helay aabbahay khadkiisii xadiis sanadkaa ku qoran oo aabba uu ciddaa ka wariyey isagoo sheegaya marka iyaduna waa nooc ka mid ah anwaacda wajaadadu alcamalu bilwajaada waa nooc ka mid a ah anwaacda wax lagu wariyo tafaasiisheeda iyo ahlucilmigu waxay ka kala qabaan iyo halkeedaynu ugu tegeyna wuxuu ihi sheekheenu raximah llah wa sifatu riwaayati waxaa ka mid ah waxyaabaha soo gelaya anwaac culum اlxadiid sifatu riwaaya macrifatu sifati riwaaya qaabka wax loo wariyo sifada wax loo wariyo xadiiskii markaad xambaartay qaabka aad u werinayso u sheegayso u gudbinayso garashadiisa laba midun weeye imaa inaad xifdigaagii wax ka gudbinayso oo aad xaafid tahay mustaxdira oo mutqina wa imaa inaad dabdigaagu iyo dabdu eesh dabdu kitaabin inuu yahay waa inaad garanaysa markaa wixii aad maqashay cilmiga qaabkaad u gudbinayso oo wixii ijaaso aad ku warisay iyo wixii samaac aad ku warisay siday u kala duwan yihiin iyo saad u kala cabiraysa waana taqaana waadix ya ikhwaan hmm. waay wa sifatu adaa'iha sifatu riwaaya qaabku wuxuu warinayo ma kitaabkiisiibuu ka warinaya wax mise xifdigiisii kitaabkana waxaynu idhi waxaa laga maarmaana in maxay loo sameeyo haddii kitaab wax laga warinayo waa inuu kitaabkaagu yahay mid ilaashan muxadisiintu hadday arki lahaayeen qaar casriga nool oo dalabatulcilmiga kamid ah oo kitaabka wax ku dhiganaya halkuu sii dhigaya halka ya meel buu rufuufta masaajidka maaragta ayuu mid dhigaya hadhow markuu darsigiimadu ka soo qaadaya kitaabkaasi waa bahala galeen muxadisiinta agtooda uu ku daayey kaas hadhow hadduu israa wax ka wari la ictimaadi maayo waayo kitaab waru hayaba maaha kitaab waru hayaba maaha rag baa inta sidaa intay kutubtii u dayaceen ayay niman xarafaani u yimaadeeno markaasa wax loogu dhex guray hadhow iskala soo fadhiistay sheekh wuxuu nagu yidhi saasaas waa dadka beenta daansane sheekh warkaa ma sheegi marka culima waxay dhahdeen kitaabkaagu waa inuu noqdo kitaab ilaashan kitaab ilaashan waa inuu noqdo wa sifatu iyo riwaayada qaabka loo guto oo marka aad riwaayadii gudbinayso ya qaabka loo guto yani waxa weyaan barashadeedu iyadana waxay ka mid tahay anwaacdi culum ayay ka mid tahay selefku waxyaabaha ay muxadisiintu dabdiyeen waxaa ka mid a ah ardaygu kitaabka uu haysto kutubta ardaydu haystaan isku qiimo maha ardayga sheekhiisii kitaabkii uu sheekhu lahaa iyo kitaabkiisa isu muqaaraneeyey ee kitaabkiisii u eegay wixii uu qoray waxa kitaabka sheekha ku yaalla ee mar iyo lababa dul maray iyo ardayga intu wax iska qortay wuxuu qortay isagu iska haysta labadaa nin hadhow markay isqabtaan ee isku qabtaan wuxuu sheekhu sheegay waxaa la odhanayaa ninka kitaabkiisii kitaabka sheekha u muqaaraneeyey ayaa warkiisa la qaadanaya ma rabtaata hmm. waxaad arkaysa muxadisiintu iyagoo leh fulanun kitaabka ama nuskhada kitaab hebel ka mid ah ee sheekh hebel uu ka maqlay hayru muqaabalatin waa nuskada aan asalkii loo loo eegin oon la barbar dhigin wey wafulaan nusau muqaabala nusaa fulana waa nusa asalkii loo eegay tii macno yeelatay markii la doonay in kutubtii la kala naqliyo hadda kitaabkeena aynu akrinayna atadkira nusakhiisa madbuuca ah culimada qaarkood oo kitaabka taxqiijiyey waxay ka soo saareen alfaad aan nusakha khadigaa ku olin markaasaa goobaabaa la gelina waa leeyahay hadalka noocaasi nuskadii khadiga ahayd ee la kala wareeyey kuma yaalo ma jirto ummad nebigooda afkiisa wixii ka soo baxay u xifdiday sida ummadda nebigu alayh isalaatu wasalaam u xifdiday ma jirto cid sida muxadisiini cilmigaa nebi maxamed laga reebay ay ugu shaqeeyeen cilmi loogu shaqeeyena ma jiro cilmi loogu shaqeyen waa laga yaba tiraa sheekh tafsiirka maan loogu shaqaynin oo tafsiirka kitaabkiiba waa loo damaanad qaaday be ah. laa yaatihi lbaailu min beyni yadey walaa min khalfi maan la odhan kitabkan wax lagu dara maa laga baqaya ya aayaddan inay saxiix tahay yo inay eh, saxiixayn soo hubi maa lagu odhanaya maya abadan dumina lahum kaiir hada fadlu min allah caza wajal waaya hmm. waay wa adaa'iha iyo sifada loo gudanaya markaas oo qofka waxaa la eegayaa kitaabka waa haysta asalkiisu ma muqaabalba oo asalkii sheekha loo muqaabalayey ma faracbaa nuskhada uu haystaa ma nuskhad sheekha tiisa loo eegay ayuu tanna kasii naqliyey waxyaaba badan baa leeyahy wayadkhulu waxaa soo gelaya fiihi ay fii adaai lmarwi yadkhulu waxaa soo gelaya fiihi ay fii adaai lmarwiy shayga la wariyey gudidiisa waxaa soo gelaya alriwaayatu bilmacna ayaa soo gelaysa ayuu sheekhu in macno wax lagu wariyo iyo ikhtisaaru xadiisi xadiiska in la gaabiyo labadaas masalo ayaa soo geliya maxay kala yihin labadani haddaynu haddaynu ku horeyno ikhtisaaru lxadiis muxadisiintu waxay ka hadlaan masalo xadiis tawiilah inaad ikhtisaarisaa ma banaanta oo inta aad doonaysa in aad ka qaadato ikhtisaarintu maaha inaad adigu sidaa doonto ka yeesho yani alfaadi xadiiska inaad bedesho laakiin xadiiska intii aad adigu uga baahnayd baad ka qaadanaysa ikhtisaaruxadiis ama waad taqdiicinaysaayo marba intaad u baahantan baad sheegaysaa calaa sabiil miaal aan tusaale idin siiyo axaadiista tawiilkaee macruufkeen naqaana waxaa ka mid ah xadiisu lifki soo ma waxaa ka mid ah xadiisu kacbi bni malik wa towbatihi wa asxaabi waa xadiis awiila xadiiskaa markaad doonto inaad daliishato ma inta aad u baahan tahay baad sheegaysaa mise mar kastaa istiraad daliisho waa inaad xadiiskii wada sheegto ah, waxaynu soo marnay xadiisu xadiisu cabdillaahi bni cumar ah, cafan xadiisu xadiiskii labaad e arbiciinka muxuu aha nacam xadiisu jibriil cabdillaahi bni cumar markii loo sheegay muxuu sameeyey markii su-aasha la weydiiyey dhammaantii uu sardiyey sooma maxaan uga jeeday in kamiduu daliishanay oo qadarka ku saabsan haddana xadiiska dhammaanti wuu sardiyey culamadu markaa masladaasay ka hadlaan taqtiicu lxadiis xadiiskii in la googooyo ama la ikhtisaariyo oo looga jeedo in inta aan u baahanay inaan qaato inta kalena aan ka tago ma banaantah culimad way banaan tahay hal shardi baana ku xidhan hal shardi ayaa ku xihan oo muxuu yihi shardiga ku xidhan shardiga ku xidhan wuxuu yahay inta aad qaadanayso iyo inta aad ka tegeyso waa inaana isku xidhnayn waa inaanad fawaylun lilmusaliin dee odhan ya oo deedna fawaylun lilmusaliin oo keliya aanad dee qaadan saasoo kale iyado aladiina maa salaati aladiina macan salaatihim saahuun mogta fawaylun lilmusaliin kama maarmi karto haddaad aladiina macan salaatihim saahuun goyso maxaa meesha ka soo baxaya musalli kasta inuu weylu sugnaaday marka culimadu waxay idhahdeen shardiga ku xidhan waxa weeyaan inaanu xadiiska inta aad qaadatay iyo inta aad ka tegeysaa waa inaanay isku xidhnayn yani waxaad qaadanaysaa in kelidaad go'i karta waadix ikhwaan ayib taasi waa ikhtisaar xadiis waana masalo culimmadu ay maaragtay ka hadleen culimada qaarkoodna diideen khilaafna uu ku sugan yahay jawaaskeeda iyo banaanideeda laakiin sida saxda ay tahay ama camalku ku sugnaaday ay tahay inay banaan tahay inay banaan tahay culimada qaarkood waxay idhaahdeen si kale ah shardiga udhigan waxay idhahdeen alcaarifu bilmacaani cidda macaanidii xadiiska garanaysa luqada carabigana ku fiican ee garanaysa unbaa taa loo ogoliy ee garanaysa hadalka wixii kala hari kara iyo waxaan kala hari kara culimada caanka ku noqotay xadiiska taqdiicintiisa iyo marba intuu ubaahan yahay qaadashadiisa bukhaari baa ka mid a imaamu muslim raximah llah waa culimaa jirta maxaynu nihi asaxu kitaabi min kitaab illahi waa kees waa bukhaari baa nihi bacdu ahli lcilmi waxay sheegeen in muslim bay fadileen bacdu ahli lcilmi culimada muslim fadishay kitaabkiisa waxyaabahay ku fadileen waxaa ka mid a muslim markuu doono inuu xadiis soo arooriyo xadiiska dhammaantii hal meel buu ku keenaya alfaadiisii iyo asaaniidiisi waxay culimadu lhen waa waa arrin uu dheer yahay imaam muslim oo xusnu tasniifka ku saabsan oo uu bukhaari dheeryahay waay taqdiicu اlxadiisi wa tafriqatuhi cala alabwaabi ila aljawaazi aqrabu wa min almanci abcadu qad facalahu maalikun wاlbukhaari waayru waaxidin min aimati اlxadiis wayru waaxidin min esh min aimati اlxadiis waana sidaas masalada ku saabsan riwaayat اlxadiis bilmacna maxaa looga jeeda masaladaas waxaa looga jeedaa ma bannaan tahay xadiiska nebiga calayh الsalaatu wasalaam sida asalka waxa weyaan in lagu wariyo alfaadiisi alasl waa maxay in xadiiskii maxay lagu wariyo lafdigiisa in lagu wariyo laakiin haddii lafdigiisii macnihiisa ma lagu warin karaa oo banaanta in xadiiskii man macnihii uu sheegayey in lagu wariyo haddaan cibaarada si kale u dhiga hadalka ma banaan tahay alfaadii xadiiska uu ku soo arooray alfaadaan ahayn inaan macnihii xadiiska ku cabiro masaladaasina masaaribka culimadu xadiisku isku qabteen ee laysku khilaafay bay ka mid tahay ahlulcilmiga qaarkood waa diideen waa riwaayat lxadiis bimacnaa ma banaana adilana waa daliishadeen ahlulcilmiga qaarkoodna waa way banaan tahay laakiin shuruud bay ku banaantahy shuruudday ku banaan tahay waxaa ka mida ah ko ninka sidaa samaynayaa inuu noqdo caaliman bilxadiis ko luqada carabiga nin yaqaanana inuu noqdo labo inuu noqdo caalima bima tuxiiluhu lmacaani wamaa tatadamanuhu lalfaad waxa waxa alfaadu ay koobsanayso iyo waxyaabaha aan soo gelaynin lafdiga xadiiska alfaaddiisi aan soo gelin ama ka baxsan nin kala yaqaana waa inuu yahay oo luqadu u baxsan tahay ah. haddaanu sidaa ahayn dee inuu wax iska cabiraa imanaysa waxaa kale culimadu yidhaha shuruudda waxaa ka mid a ah, baahi keentay waa inay jirto oo maxaa kamid a ah baahida keentay inaan lafdiga xadiiska soo qaba uu soo qaban waayo caalimku lafdiga xadiisku uu ku soo arooray inuu soo qaban waayo muxadisku dabeedna uu sheego lafdi laf macnihiisii guud u dhigmo uu sheego ama haddaanay baahi kalifin oo baahi keenin oo lafdiga xadiiska la helaayo ma banaana macnuhu yidhaah marka masaladaas waxay soo gelaysaa riwaaya xadiis bimacna waxay soo gelaysaa sifat riwaaya wa adaiha culimada baneeyey shuruud bay ku baneeyeen kuwa aynu sheegnay ka mid tahay inay daruura keento ama baahi keento in waxa weeyaan qofka samaynaya uu yahay caaliman bilxadiis nabowi iyo biluga alcarabiya inuu yahay caarifan bima tuxiiluhu lmacaani wa tatadamanhu lalfaad inuu yahay tafaasiisheeda waxaynu ugu tegi doonaa kutubta kale wuxuu yihi sheekhu wa aadaabu lmuxadii muxadiska aadaabtiisii ayaa ka mid ah wax warinaaya iyo wa lxadiisi ninka xadiiska waxa weyaan doonaya ee aalibucilmigaa ah, waxa weyaan ayaa kamida garashada la garanayo anwaacdi culum xadiiska anwaacdi culum xadiiska waxaa ka mid ah in aalibulcilmigu uu edabtii cilmiga diraasiiyo barto muxadiska iyo caalimka cilmigii sheegayaana adabtii cilmiga uu waxa weeyaan dhugmo u yeesho inaga hadda sheegaynayo in badan ka hadalayo cilmigu edab loo bartuu leeyahay qaab loo doonuu leeyahay aadaabta cilmiga ku saabsana aadaabu alab ilcilmi aadaabta sheekha iyo aadaabta ardaygabana culimadu kutub ayay ka alifeen oo waxa weeyaan baabkaa ku saabsan ayay runtii aad aad iyo aad ugu dadaaleen kutub aad u nafaaisa ayaa baabka laga qoray kutub aad u nafaaisa haddii aan mid iyo laba ka sheego kutubta baabka laga qoray kole waa laga yaabaa qaarkoodna dee inay culimmadu idiin akhriyaan waxaa kamid ah waxaa ka mid ah naam waxaa ka mida kitaabka uu leeyahy khaiib badaadi khaiib badaadi afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijri ku dhintay ee la ydhaha aljaamicu liakhlaaq raawi wa aadaab saamic aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaab saamic waxaa ka mid a kitaab kale isagu leey alfaqih wlmutafaqih waxaa ka mid ah kitaabuu ah ah leeyahay samcaani caalimka la ydhaahdo oo abi sacd asamcaani baa la dhahdaa kitaabkiisa magaciisa waa la dhaha adab limlaai walistimlaai adabta cilmiga loo yeedhiyo iyo adabta cilmiga loo yeedhsado maaragta hadda waay waxaa jira kitaabuu leeyahay ibnu jawzi oo la dhaha alxahu calى xifdi اlcilmi wa dikru kibaari اlxufaadi waxaa jira kitaab kale oo uu leeyahay caalimka ibnu jamaaca la yidhaahdaa oo min axsani maa sunifa fi hada albaabi ah wa ajwadihi wa ajmalihi oo magaciisa maxaa la idhaha tadkiraة الsaamici wاlmutakalim fi adab اlcaalimi wاlmutacalim ba la idhaha tadkiraة الsaamici culimada islaamku aad bay udhigaan kitaabkaas tadkiraة الsaamici wاlmutakalimi fi adab اlcaalimi wاlmutacalimi ibnu jamaaca waa caalim culimadii shaaficiyada kamid ah toddoba boqol iyo saddexiyo soddonkii hijriga ayuu dhintay kutubta qadiimka ah ay culimadu ka qoreen baabkaas waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaahdo akhlaaq lculamaa oo uu leeyahay caalimka la yidhahdo ajuri ajuri ma taqaanaa man yacrif ajuri hmm. saaxibu kitaab eesh shariica alajuri abubakr alajuri saddex boqol iyo lixdankii hijrigu dhintay kutub aada u qiimo badanna waa ka tegey kutubta aadka u qiimo badan ka tege waxaa ka kamid kitaabka laa shariica waa kitaab caqiide ah oo mufasala oo adiladii ahlu sunnuhu ictiqaadka ay u qabsadeen oo dhan ay ku dhan tahay in badanoo ka midi iyo aaaartii saxaabadu waa nin salafiya oo kutubtiisu ay tahay kutubun muxarara ay tahay aad iyo aad u qiimo badantay imaam alajuri raximah llah waana shaaficiy madhab ya waana shaaficiy madhab shaaficiyadii mutaqadimiinta ahayd ee imaam shaafici warkiisii raacdayna waa niman sunnada ku toosan oo ictiqaadkii imaamka aan ka baydhin oo aana shaaciro ahayn wey shaaciradu badu shalay badu shalay ma taqaanaa ya maxaa looga jeedaa baddu shalay baddu shalay waxaa looga jeedaa waa wax shalay yimi oo dhow a ah. shaaficiyo waxay ahaayeen niman sunnada iyo ictiqaadka saxdaa ah lagu yaqaano kutubtay qoreen baana daliilo ah ama qoladiiba intuu markuu maaratay madhabka ashcariga yimi kadib qaatay qoladaasi khaalafuu madhab alimaami fi lictiqaad a ah, wayna isog yihiin inaanay ictiqaadka imaamka hayn waay akhlaaq ulculamaa kitab la dhaa buu leeyahy waxaa kaluu leeyahay kitaab isna cajiibah oo la dhaa akhlaaqu xamalat lqur'aan akhlaaqu xamalat lqur'aan oo uu kaga hadlayo dadka qur'aanka xambaaray akhlaaqdooda kutubta culimada mucaasiriinta ahi ay ka qoreen adab ulcilmi oo badan waxaa ka mid ah aalib ilcilm oo uu leeyahay sheekhii dhintay allah yarxamu asheikhu bakar ibn cabdallah abu zayd waay waxaa jira kitaab uu leeyahay sheekha la dhaha sheekh saliim alhilaali waxaa la dha taqaanaa xilyat alcaalim almucallim wa bulgat aalib almutacallim min xadiisi jibriilin calayhi salaam xadiisu jibriil intuu u yimi ayuu wuxuu ka soo goray adabtii cilmiga ee ku saabsanayd ama sheekha aadaabtiisa haato ama aalibka aadabtiisa haato culimadu waxay dhahdeen aadaabtaasi waxaa uga horeeya oo labadaba laga wada rabaa ikhlaaska ayaa laga rabaa wa niyatun shardun lisaa'iri lcamal biha asalaaxu walfasaadu lilcamal waa kuwa yidhi culimadii sunnadu haddii aanad cilmiga markaa doonayso ikhlaas ku dadaalin laa tutcib nafsak naftaada ha daalinin waxaa ka mid ah edabta in cilmiga akhlaaqdii ahlulcilmigu cilmiga qaabkay u dooni jireen in loo doono ayaa ka mid a ah. waxaa ka mid ah in cilmigii lagu camal falo ya ayaa ka mid a ah. waxaa ka mid ah inuu weyneeyo qofku cilmiga ciddii waxa weeyaan uga horeysay inuu weyneeyo ya ayuba sakhtiyaani waxa laga sheegay mataqaana tawaaduca markuu sheegayo aalibulcilmiga yenbagii lilcaalimi hadalkaa u fiirso yenbagii lilcaalimi an yadaca turaaba calaa rasihi tawaaduca lilahi caza wajal ynbaii lilcaalimi an yadaca turaaba calaa rasihi tawaaduca lilahi caza wajal inuu waxyaabaa laga rabo caalimkii waxaa ka mida inuu cilmigii ku camal falo qudwo ku noqdo waatii abidarda laga sheegay radi allahu canhu inuu yihi in akhwafa ma akhaafu ida waqaftu cala lxisaabi an yuqaala qad calimta famaada camilta fima calimta waxaa ka mid a adabta looga doonayo qofka ilaahay cilmi uu siiyey iyo aalibu cilmigaba laga rabo inuu ciddii isaga ka cilmi badan sunadana ku toosan inuu ixtiraamo cabdiraxmaan ibn abileyla ah waxaa laga sheegay cataa bn saib siduu ka wariyey wuxuu yihi qaala samictu cabdiraxmaan ibn abileyla yaquul laqad adraktu fi hada almasjidi cishriina wamia min alansaari wma minhm min axadi yuxadiثu bxadiiثi ila wada ana akhaahu kafaahu اlxadiiث walaa yusأl can futya ila wada ana akhaahu kafaahu اlfutya boqol iyo labaatan saxaabadii rasuulka ka midaan masaajidka nebi maxamed kusoo gaaray buuri oo nin walo iyaga ka mid ihi ninka kale walaalkiiya ka aqoon badan oo ixtiraamay sufyaan ibnu saciid athawri ayaa saaxiibkii sufyaan ibnu cuyeyna ayaa wuxuu ku yidhi sufyaan ibnu saciid thawri ba wuxuu ku yidhi sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu ku yidhi ma laka la tuxadiu maxaa dadka xadiiskii nebiga ugu sheegi weyde faqaala wa anta xayun falaa ma adigoo nool ayaan anu dadka wuxuu sheegsheegaya ma garata marka waxaa ka mid ah aadaabta aale cilmiga iyo caalimka looga baahan yahay tawqiru majlis ilcilmi waataynu saaka ka hadlaynay majliska cilmiga in la weyneeyo waataynu saaka ka hadlaynay kaana asxaabu rasuuli yakrahuuna rafca asawti cinda aljanaa'izi wa cinda alqitaali wa cinda dikri asxaabta rasulka sal alay slm way nabcaayeen marka majaalisu dikri la fadhiyo in codka kor loo qaado imaam maali waxaa laga sheegay ardaydiisa markuu arko nin dee shanqadh iyo magaranaysa inuu ohan jiray okaadi tawqiiru cubadiis cilmi waxaa ka mid ah inaad soo qaadato dharkaaga wixii aad ugu qurux badan oo aad adiga oo nadiifa ah, majaalis ulcilmi aad timaado waay marka aalib alxadiis aadaabtiisa iyo sheekha aadaabtiisa kutubtaa laga alifay ayay markaa aynu ugu noqon doonaa wuxuu sheekhu yihi haddaan intaa carabka mariyo wa macrifatu hariibihi hariibkiisa garashadiisa iyo luatii luqadii xadiiska garashadiisa ayaa ka mid a ah anwaacdi culumi xadiiska wa tafsiiru macaaniihi inaad garato macnayaashiisa tafsiirkeeda wa istimbaadu axkaamihi axkaamtiisa qaabka loo soo istimbaadaya inaad garato wa caswuhu iyo inaad u tiiriso ila saxaabati cilmigii inaad u tiiriso ila saxaabati saxaabadii iyo taabiciina taabiciinta aad u tiiriso iyo wa atbaacihim kuwa iyaga raacay iyo culimmadii sunnada wifaaqan wixii ay isku waafaqeen inaad u tiiriso wa khilaafan waxay isku khilaafeenna inaad u tiiriso waa war culus warkaas ah, waxaa ka mid ah waa culum lxadiis ay culimadu ku dadaaleen hariib lxadiiska inaad barato xadiiska nebiga sal alla alay wasalam alfaad adag baa ku jirta alfaadda macaanideeda inaad dhugmo u yeelato kutub baa laga alifay khaas ah oo culimadu ka alifeen muxadisiintu oo lagu ururiyey alfaaddii hariibka ahayd macaanideedii lagu ururiyey iyo inaad barato luqadii xadiiska nebigu sal alla alay wasalam ku qornaa iyo inaad xadiiska nabiga macnihiisii barato iyo qaabka loo soo istimbaadaya inaad barato taasna xaggeed ka keenaysaa kutubtii xadiiska nebiga lagu sharaxay waa inaad barato maraatib bay leedahay way kala qawisantahay way kala qiimo badan tahay waxa weyaan isuma dhiganto waa inaad kala barato oo aad culimo u yeelato cilmigaa markaad sheegaysana waa inaad ehelkiisa u tiiriso culimadii cilmiga kuu sheegtay waa inaad cilmiga kasoo naqliso cilmigaagu waa inuu noqdo cilmi sanad leh cilmi abtara waa inaanu noqonin waa inaad saxaabadii rasuulka iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ardaydiisiyo saxaabadiya iyo kuwa iyagu wax bareen iyo kuwa kuwaas wax sii bareen iyo aimmadii islaamka cilmigaaga waa inaad ka naqliso oo aad iyaga u daba fadhiisato oo aad cilmigii iyaga ka fahanto ah, waa inaanad adigu taw isla odhan taw oo aanad ismacashsino odhan wallahi ninkaadakaabadammisaga jir kutubta adigu iska fadh iska fadhfadho ah haddaad aragto nin cilmi sheegaya oo culimadii islaamka cilmigii ka soo naqlinaya oo hebel baa sidaa yidhi hebel baa caynkaa yidhi saxaaba ha ahaadaan keyrkood ha ahaadaan ninkaasi urju lahu khayran haddaad aragto laakiin nin tororororororog tog hadala un wada oo meel allaalan meeluu ka keenay iyo meel ay ku taalla aan sheegaynin mashakax iska geli ninkaas Ah, wax badana wuxuu akrinayaa qubanaa salaasidaah subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfirka